بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay ha wasaxaxuu wasla mucancanin salim min dulsati raawihi waliqaacu lim wabacduhum xaka bidaa ijmaaca wamuslimun lam yashrid ijtimaaca lakin tacasuran waqiila yushtarad tuulu saxaabati wabacduhum sharad macrifata araawi bilahdi canhu waqiila kulu maa ataana minhu munqadicun xataa yabiina alwaslu waxukmu ana xukma canfa aljullu sawa walilqadci naxa albardiiji xataa yabiina alwaslu fi اtakriiji qaala wamiluhu ra'yu bnu shayba kadaa lahu walam yusawib sawba qultu sawaabu ana man adraka maa rawaahu bishardi aladii taqadama yuxkam lahu bilwasli kayfa maa rawaa biqaala ow can ow bian fasawaa wma xakaa can axmed can axmeda bna xambali waqowli yacquuba calaa daa nazli wakaura isticmaalu canfi da zaman ijaazatan wahuwa biwaslin maa qaman waxaan kusoo dhex jirnay mucancankii dhexdaan soo maraynay beedyaalka hore iska soo laqbeynaynaa wasaxaxuu muxadisiintii waxay saxiix ka dhigeen wasla mucancanin nin cancano wax ku warinaayo raawi mucancano wax ku warinaya xadiidkiisu inuu mawsuul yahay kaasoo salima ka nabadgalay min julsatin tadliis ka dabagalay salima kaasoo salima uu ka magan galay raawiyihi raawigiisu min dulsatin tadliis uu ka nabadgalay walxaal alliqaa-una inuu la kulmay raawiga iyo cidduu mucancanada uga warinayo culimo la ogaaday wa bacduhum bacdigoodana xaka bidajmaaca arrintaa ijmaacu ka sheego alxaakim iyo maaragtay iyo khadiib iyo raggaasa ijmaac sheegay ibn cabdilbarina waa uu soo raray wa muslimin muslim lam yashrid ma uusan shardin ijtimaacan inay wada kulmaan oo wada kulankooda la ogaado ma uuna shardin laakiin wuxuu shardiyay tacaasuran inay mutacaasirin yihiin oo wakti isla noolaayeen maca imkaani luquy sidii darsiga hore kusoo sheegna hadda waan dul marayna iyadoo ay la kulm wada kulmeena ay suuragal tahay labadaas qowl waa laba qowl oo maqbuula ah, oo labada maanta ma arkaysa ahlu saxeenka ku kala tageen waqiila waxaal kan bukhaariyaana xoog badan waqiila waxaal yushtaradu waxaa la shardiya duula saxaabatin maaragtay suxbadooda inay maanta ma arkaysa ay aada u dheeraato ma garato oo raawigo marwiga oo cancanada ugu warinayo wax badan ay saaxiibaan wa bacduhum qaarkoodna sharada kaasina waxaa la yihahda waa samcaan wa bacduhum wuxuu bacdigoodna sharada waxau shardiyey macrifata raawi raawiga in lagu yaqaano bilahdi canhu ninka cancanada oo uga warinayo in lagu yaqaano nin lagu ogyahay inuu ka wariyo mar walba taasna waxaa iska le abu camar adahmi waana xoogaa shuruud iska tashaduda waqiila waxaa la layidhi kullu maa ataanaa wax alla wixii noo yimaado oo minhu yacnii mucancanka wixii kamid aho noo yimaado munqadicuun ayaan ku xambaaraynaa xataa yabiina alwaslu ilaa wasli uu noo cadaado oo dhinac kale iyo riwaayad kale oo xadahanaa iyo akhbaranaa ay ku jirto wasli ay ku tusinaysa ilaa ay noo caddaato maka qaadanayno wa xukmu anna una anna xukunkeedana xukmu can xukunka can wey anna fulaan qaal iyo can fulaan maaragtay qaal haddii la yihahdo waa isku wada mid faljullu culimmada muxadisiinta badankoodu sawow sawow way ekaysiyen waa isku miday ka dhigeen walilqadici annada inay munqadic tahay oon mawsuul ba lagu xambaarayn walow shuruudiha oofsatee ayuuna naxaa u leexday albardiiji ninka bardiiji la yiraahdo abubakar axmed bin haarun albardiji bardacina waa waa laba magaalo isu dhow marka mid mara loo nisbeeya marka markii luqada cajamiga ay tahay waa bardiji loo akrinaa siday u yaqaanin laakiin carabta markii af carabi lagu aqrinayo bardiji badu hoos dhigayaho waxaa layihi carabta facliil kuma jiro laakiin ficliila ku jira marka carabta markay owsaanteeda iyo luuqeeda lagu xambaarayo bardiiji alle laakiin caamadu magaalada asalkeeday kasoo qaateenoo bardiiji ay dhahayaan marka haddii bardiiji la yidhaahdana dariiqadii carabiga lagu waday iyo tafaaciishii iyo maaragtay siyaaqadii af carabiga bardiiji haddii la yidhahdana waa sidii cajamta looga soo guuriyey xataa yabiina alwaslu ilaa maaragtay xiriirka uu caddaado fi takriiji warinta oo macnaa duruqa dariiqana lagu warinayo ilaa ay ka caddaato waxaa lagu xambaaraahu yiri inay maaragtay an annadi munqadic inay tahay laakiin waa daciif weeye qaala ibnu salaax wuxuu yidhi markuu bardiijo hadalkaa kasoo xikaayooday wa mithluhu waxaa lamida ah warkan oo bardiijo ou sheegay oo annada in qadci lagu xambaarayo waxaa lamid ah ma garatay ra-yi ibnu shayba yacquub ibnu shayba ninka la yidhaahdo xaafidka weyn ah ra'yigiisa sidau ah kadaa lahu saasaa usugnaatay lahu ibnu salaax ilaa qaala iyo damiirkula ibnu salaax aan dhehnimo macnaa waxaad ka garanaysaa ibnu shayba inuu hadalkaa u nisbay inuusan raalli ka ahayn laakiin wuxuu yihi walam yusawib ma uusa ku hagaagin sawbahu maqsadka ibnu shayba iyo hadalkiisa dulucdiisa murtidiisa ma uu heline waa ag maray ee sida uu u fahmay inuu ra'yiga ibnu shayba iyo ra'yiga maaragtay ninka la yiraahdo bard bardiiji ama bardacin waa dhihi kartaahe inay isku mid yihiin hadalkaas yacni ma toosno waxa waaye si qalad ayuu ka fahmay hadha waa arki doonaa mithaalkan arki doonaa sida uu ka inuusan maaragtay yacquub ibn abi shayba inuusan ku manhaj ahayn ninka la yiraahdo ee bardiijiya manhajkiisa manhajka jumhuurka oo waafaqsan yaho siyaalaha u kala tafsiiray inay si macquula tahay mithaalkan ku arkayno marka wuxuu qalad uu ka fahmay ninka yacquub ibnu shayba ibnu salaaxo siduu hadalka uga soo raray sida maaha qaala ibnu salaax wuxuu yihi wamilahu wamithla maanta ma arkaysaa yacquub bardiiji waxaa lamida wamithlahu dhe ra ibnu shayba ayaa lamida wamithlu ma yqnutu mithla ah. okay walaqad xamad xata ibnu sawba mm. wamithla iska xaaley wamilahu xaal uu yahayo magaratay ayaa ra-aa idin qora soo maaha anaa qalda marka wa mila maalkiisa xaalo uu yahayo raaa aa mafcuulkii ka horeeya ka dheh wa mithlahu mathalkiisa ma garatay yacni mila maaragtay ra'yi lbardiiji ayou ra-aa ibnu shayb marka markaan ishaadino mila ra-y ibnu shay saasaan saas maahane qaala wamithlahu ra-a bnu shayba kadaa lahu walam yusawib sawbu qaala musalaha wuxuu yihi wamilahu sidaas si lamid aho ra-aa ibnu shayba u arkay oo saasuu ra-iyo inay anada muqadic lagu xambaaray ciraaqiya tacaqi wuxuuhi kadaa lahu saasaa ibnu salaax u sugnaatay walam yusawib ma ouna ku hagaagin oo ma asiibin sawbahu qasadkiisii iyo murtidiisii ma haleeline hadalkiisii murtidiisii waa agmaray qultu marka waxaa dhahaya maaragtay ziyaadaadkii marka ciraaqi waay wasawaabu sida sawaabtaana waxaa weeye anna man adraka qofkii haleela oo indhihiisa ka qaada maa rawaahu wuxuu warinayo oo cancano ama anno oo ku warinayo bishardi aladii shardigii taqadama oo hormaray oo waa maxay waa inay maaragtay calaa shardi lbukhaari waa inuusan qofkaasi mudallis ou ka aamin yahay la kulankooda iyo liqahoodana waa in la ogaado shardiga muslina waa maxay in ay maaragtay tadliis ou ka aamin yahay mutacaasirina ay yihiin waa imkaanu luqa imkaanu liqa ama imkaanu luqiy la kulana markaas oo mumkin yahoo wax la xadkaay la maarata aan dhici karin ousan ahayn shardigaa haddii la helo oo qofku wuxuu anna ama can uu ku warinayo wax isagu indhihiisa uu ku arko goobjoog oo u ahaa yuxkam lahu yuxka marka eh, hore yuxkum yuxkam lahu ayaan akrinayna markaan beytka ishaadinayna lakin hadda waa mudaaric caadi o marfuuc litajarudi min annaasi waljaazibe wuxuu noqonaya yuxkamu lahu waxaa maanta ma arkaysa loo xugminaya markaasoo kale eh, waxaa loo xugminaya nacam bilwasli baa loo xukminayaa kayfa maa wuxuu ku wariyaba biqaala hadduu ku wariyo ow can ow an hadduu ku wariyo fasawaa intaasna waa isku mid ilaa markii hore wuxuu dhahay hahe waxukmu xukmu ana xukmu can faljullu saasuu dhahay sawow way ekey sawo way ekaysiiyeen markaasuu markuu bardiiji uu sheegay ayuu yacquub ibnu sheybe uu ku cadfay markaasuu ka lacoyrmay yacquub ibnu shee kuma jiro isagu arintiisu waa si kale waay waa fasiri doonaa ee qofku haddou waxa uu warinayihin ihin wax isagu indhihiisa uu ku haleeno can ha ku wariyo ama anna ha ku wariyo ama qaala ha ku wariye waxa weeye maaragtay wasligaa lagu xambaara wuxuusan gaarin asagu uusan goobjoog ahayn hadduu anna uu ku wariyo markaas iyada waxaa lagu xambaarayaa inqiaaca lagu xambaaray qultu waxaan ihi asawaab waxa way ana man adraka qofkii haleela maa rawaahu wuxuu wariyey isaga oo warinaayo oo haleela oo goobjoog u ahaada bishardi ladii taqadama oo cancano ama anana oo ku wariyay ama ana ana oo ku wariyay muananaa la dhahaa midna mucancanaa la dhahaa ama qaalo uu ku wariyo yuxkam lahu bilwasli kayfa maa rawaasoo u wariyaba biqaalo ku wariya ow can ku wariya ow bianna ku wariya fasawa fasawaa-un ay ahayd laakiin beytka inshaadka laftiisa ayuu hamsada u goyo fasawa-un fasawaa-un intaasoo dhan waa sanayihiin wamaa xakaa wuxuu ka xikaayooday uu ka sheegay can axmed bni xambali axmed bni xambalna axmed bni xambali wuxuu ka sheegay ilaa waa maalayansarif can axmedda maxaa loo leeyay waxaa weeye maarta waa maalayansarif walidaalika ibnadii oo sifadiisii ahayd waa taa la kasriyo ma maxataa laga dhacsiiyo can axmed daxambali wuxuu ka sheegayna iyo waqowlu yacquuba hadalka yacquub oo maaragtay uu isagu u fahmay inuu bardiiji la mid yahay calaa daa saasaa nusila la dejinayaa warkaan waa fahmnay laakiin mithaalkiisa waa maxay bilmithaali eesh jatadixu lmaqaal hadalka uu yacquub ibnu shayba wuxuu u nisbeeyey uu yidhi asaga can iyo an waa isku mid wuxuu ahaa oo ibnu ibnu salax uu qalad ka fahmay waxaa jira xadiid laga wariyey ou ka wariyey maanta ma arkaysaa ibnu zubayr abu zubayr almaki maxamed muslim tadrus miyaa la yihahda waa ninka jaabir bn cabdillah xadiisa wariyo ayaa wuxuu ku wariya can maxamed bn xanafiy maxamed bn xanafiy waa maxamed bn cali bn abi aalib ibn xanafiy waxaa loogu nisbeeyey hooyadiisa dadkii sabaaya bani xaniifo oo murtadiinta ah laga soo qafaayo saasa loogu leefiy nin wuxuuna ahaa faadilaho taabici weyn oo caqli badan oo aad iyo aada u qiimo badan oo diracna aadana faadil weliba markii dambe oo fitantu ay badatay aada oo macnaa ahlu beyt ah haddana fitnadii iska ilaaliyo xataa yaziid dadkii ku kacay waa uu diiday isaga kuwaa waxoga sheegay khamrow cabaakan cabaaka aniga xaskuma arkona alla kaal iga dha aad aada qoyn badan ba macamil xanafiy nacam marka markii oo ayuu ka wariyey muxuu wariyey qaala wuxuu dhahay can camaar camaar bn yaasir wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi ataytu nabiya sal alla calayh wasalam nabigaan u imid wahuwa isagoo qaa'imun taaganoo yusallii tukanaaye fasallamtu calayhi waan salaamay faradda calaya salaama salaamtu iga radiyey xadiidka axmed iyo nasaa-i aa wariyey xadiidkaas yacquub ibnu sheyba wuxuu dhahay xadiiskaas waa mutasil sababtoo ah maxamed bnu xanafiy iyo camaar bnu sar waa soo gaareen camaar bnu asra waxaa dadkii aada cali ugu hiilinaayo ahaa radi allahu canhu maxamed bin xanafina wiilkiisoo markaasi weyn oo tabargalo ahaa isaguna inaa caliyow ka safna aada isku soo gaaren maxamed bin xanafina mudallis maba ahanba dee waqtigaas daliis waqtigiisa ma jirin marka muxuu wariyey wuxuu yihi can maxamed bin xanafiya can camaar qaala ataytu nabiyu sal allahu alayh wasalam wahuwa qaa'im yusali fasalamtu calayhi faradda calayh asalaam xadiidkaas itisaalkiisa oo cadda ilaa camaarna ay soo gaarin camaaru ka wariyey camaarna iyuu ka wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam xadiidkaas marka waxaa weeye waa mutasil yacquub marka wuxuu xadiiska mutasil waa sax weeye riwaayo kalaa timid oo maxamed oo maxamed ibnu xanifiya laga warinayo can dariiqi qays bni sacadin in la yihahdo can cadaa bn abi rabac can maxamed alxanafiy maxamed ibn xanifiya markuu joogtay ayuu wuxuu yiri ana camaaran ninka camaar la yidhaahdo mara binabiyi sala allahu calayh wasalam wahuwa yusalla isagoo tukan fiiri maxaa riwaayadaas oo cadaamnu abrabax camrilxanafiya markuu yidhi ma dhihin can camaar ma dhihin cadaa ibnu abi rabaaxa wuxuu leeyahay ana camaaran ama ibnu wuxuu leeyahay ana camaaran mara binabiy sala allahu calayh wasalam wahuwa yusalli camaaraa nabiga soo mara isagoo tukanaya markaas waxaad moodaa maxamed ulxanafiy maxamed ulxanafiya eh, inuu joogay markuu camaar nabiga uu soo marayo sida abu hurayra jaa rajul nabi sal allau alayh wasalam wahuwa fi lmasjid eh, maxamed ulxanafiya nabiga maba soo gaarinba kabacdi xuruubu ridda hooyiis lasoo qafaash waktiga abubakar wakti iyo cumar iyo cuhmaano fi khilaafati cumar in u dhashaaba dhici karta fi fii khilaafati abubakar waktigaa dambaba soo weynaadaba yuu nabiga jooga marka markaas marka yacquub saas ugu xukumay wuxuu yihi waa mursal sababtoo ah ma dhihin can maxamed ana maxamed alxanafiya qaala ma dhihin waxuu dhahay can ibn alxanafiya mara camaar binabiyi sal allahu alayh wasalam fakaanamaa isagoo yiriba nabiga camaar soo maray oo nabigii wax ka dhacay oo ka xikaayoonay ma isagaa nabigu wakti u dhacay goobjoog u ahaa markaasuu wuxuu mooday yacquub marka tan mursal ku xukumay ibnu salaa wuxuu u maleeyey sababta uu xadiidkan mursal ugu xukumay in ay tahay maaragtay sababta ama inay laakiin sababta ama keliya maa hadduu dhihi lahaa cadaan bnu rabaaca maxamed alcalafiya oo dhihi lahaa maxamed bnu xalafiya ana camaaran qaal marartu binabiyi sala allahu calayhi wasalam wa qaami yusalli hadda dhihi lahaa markaas maxaa loo xukumi lahaa xadiidkaas yaa muntasira loo xukumi lahaa marka ibnu qalad waxa uu ka fahmay in arinta uu xadiidka mursal uga dhigay yacquub bn abi shayba inay tahay annada inay tahay sababtuna annada maahane ee hadalku waxaa weeye can caطaa bn abi raacib alxaniifiya ana camaaran mara binabiy sala allahu calayh wasalam ee markuu camaar uu nabiga soomaaliya maxamed xarbeesha goobjoognuu ka ah marka ka waxay lamid tahay isagoo camaar xadfay lamid tahay oo xadiidkii marka igsaaliyey oo ciddii xadiidka u sheegtay ka isagoo igsaaliyey ood mooda inuu joogaba waktigu camaar meesha soo maraayo ma garan laakiin hadduu dhihi lahaa ana camaaran qaal marartu binabiyi sal alla alay walam qaami yusalli hadduu dhihi lahaa xadiidki muxuu noqon lahaa mutasiluu noqon lahaa nacam hadalka waxaa weeye imaam axmedna iyadana sidoo kale imaam axmeda ah waxaa la weydiiyey haddii la yiraahdo ya oo qof uu yidhaahdo imaam axmeda ah waxaa la weydiiyey <coughs> nacam ha waxaa la imaam axmedo haddii qof uu yiraahdo can curwata can caaishata annaha sa'lat الnabiy sala allahu alayh wasalam kada wakada inay maaragtay nabigaas ay wax weydiisay saa haddii la yiraahdo iyo haddina can caaisha can curwata can caaishata radi allahu canha sa'lat الnabiy sala allahu alayh wasalam ma isku mida qaala wuxuu dhahay kayfa yakunu sawa laysa bisawa sumay akagoo dhahay sababtu waa maxay riwaayada hore waxaa weeye can curwata can caaishata wuxuu ka wariyey annahaa sa'alat nabiy yuu u tiiriyey su-aasha nabiga yaa sheegay yuu ka wariyey caaisha ishau ka wariyey laakiin riwaayada hadii la yihahdo can curwata ana caaishata sa'alat sa'lat nabiy sal alla alay maxay u ekaaneen inuu curwa oo meesha uu goobjoog ahaa ee nabiga ku weydiinaysa soo maa oo isaga isu tuuriya isagaa isu tuuriya laakiin markuu leeyahay can caaishata qaalat sa'altu nabiy hadalsuu u tiiriyey ma garat caaisha u tiiriyey laakiin hadduu yidhahdo an can curwat ana caaishata sa'alat nabiy sal alla alayh wasalam sooma isagaa isu tiri lakiin hadduu dhihi lahaa can curwata maaragta ana caaishata qaalat sa'altu nabiy sal alla alay waslam maxay noqon lahayd marka wuxuu leeyahay hadduu khabar faana oo qaalo uu yahay khabar faana haduba qaalaba uu yahay magar ha ana curwata haduba qaalo uu yahay magar can curwata can caaishata qaalad haduu yahay khabar unadi marka xukmu can waa mutasil laakiin hadduu ficil u tiiri ana caaishata sa'lat nabiy sala allau alayh wasalam soo ma ama can maxamed calafiya mara cumar hadduu ficil u tiiriyo waa la fiirina ma sheegaasuu goobjoog u ah sidii abu hureyra dadkii saxaaba meesha goobjoog u ah mase meesha goobjoog man hadduu goobjoog oo ahaa waa waxaaa xadiid mutasila ilaa soom abu hureyre iyo anas kuma magna ana caraabiyan baala fii daa'ifati lmasjidi sooma dhahay faamara nabiyu sal la alayh waslam fazajarahu nnaas faamara nabiyu sal la alayh wasalam eh, ma garat أن يصب عليه يهرق بذنوب الماء كما qاaل صلى الله عليه وسلم markaasoo kale مxوu noqonaya متصل laakiin nin taabي cado yihahdo dkلa أعrاaبي المسجد saainkii soo gala haduu yihahdo faqاala نaبي hriq عalayhi ma waa taaبici adi maa meesha goobjoog u ahaa goobjoog ma aha markaas maxaa lagu xambaaraa inqiضاaca lagu xambaara marka waxay xaafka soo khulaaseen wuxuu kuleeyahay markuu ana ku waa la fiirinaya ma khabaru ana qaalat noqoy oo qowl noqoy ana aba hurayra qaal ama ibni cumar qaal ama caaishata qaal hadduu yihi marka waa xukmu candan waay laakiin hadduu yihaahdo ficil hadduu u tiriyo ana caaishata sa'ala ana rajulan mara binabiyi sal allau alayh wasalam ficil hadduu u tiriyo waa la kala fiirina ninkuma markaa waa xaaladda ay dhacayso goobjoog u ahaa sida abuu hurayra marku rajulkan caraabiga iyo ama anas oo kale qisada acraabiga masaajid ku mari oo warina ama saas oo kale qisaskaas oo kale marka warina waxaa leeyahay xukumkeeda waa xukm itisaal min taabicoon meeshaba goobjoog u ahayn dee adeer yaa kuu sheegay hadda cancano kuma aadan warin qaala ma aadan dhihin waxaad nabigii qisadiisa toos uga wareysa marka xadiidka muxuu noqonayaa ka anamaa saxaabigii iyadoo maanta ma arkeysa marka waxaa leeya ibnu salaaxow hadalka uu kaa hoos baxay sidaas maahan manhajka yacquub ibnu shayba iyo imaam axmed binu xambal madhabka jumhuurta waafaqsan yahay sababta loo kala duwana tanna annaa kusoo aroortay tana can aa kusoo aroortay ma aha ee sababta loo kala duwa waxaa weeye annada markuu qofku wax ku wariyo hadduusan waxaa goobjoog uusan u ahayn maxaa lagu xambaaraa irsaal iyo inqidaaca lagu xambaara hadduu goobjoog u yahana itisaal lagu xambaaraa hadduu qowl u tiiriyo mar kastaba waa itisaal an abi hurayra qaal hadduu yidhaahdo ama ama abu hurayra facala dalika markaasuu haddana nabiga u tiiriyo soo ma laakiin hadduu u tiiriyo maaragtay ficil u tiiriyo wixii uu markaa goobjoog u ahaana waxa waay itisaal lagu xambaaraa wixii kalena maxaa lagu xambaaraa irsaal lagu xambaara wax oo inqidaaca lagu xambaara masalada ma la fahma hadda waadix ma taha mihaalka waxaa idin dhigaya kulley waa kan waa idin dhigi doona insha allah tacaala israx waa idin dhigaa marka wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ibnu salax wa milahu sida uu maanta ma arkaysa bardiiji ra'yigiisa wax lamid lamidaho ra'aa arkay ibnu shayba ou ra'yiyo macnaa ou arkaya kadaa lahu saasaa usugnaaday laakiin walam yusawib kuma ousa leexano sababho maqsadkiisa xee kuma leexano waa ag maray waay baasi si qalado ku fahmay haddi laakiin si qalo ufahma dhihi karnee waayo dhafka in la gubaabso ilaan maslax waa nin weyno fanigan ku weyno xoogaa lama dhihi karo si qalad waxufahma laakiin waxaa weeye sida ciraaq yiraba xoogaa yar meel dhinac yaro maaragtay hadalkii oo u dhawaaday laakiin nishaabkii lama helin maaragtay xabadda m fallaarta meesha u weday kabdhoodka kuma usa dhufana wax yar waa u dhaweeyey saasaan leenahay ta-aduwa maca alculamaa qultu waxaan ih haddaan aniga ciraaqi ahay asawaab waxaway ana man adraka qofkii haleela maa rawaahu w baa rawaahu wuxuu warinayo qofkii asagu indhihiisa ku haleela oo googin wado bishardi aladii taqadama shardigii lasoo hormar oobsado oo ku wariyo oo waa maxay maaragtay inuusan mudallis ahayn iyo mutacaasir inay yihiinoo weliba ay hal mar ijtimaacaan iyo calaa dariiqati muslim inuu suur luquyi iyo is-arag uu suurogal yahay taasba haddii la helo yuxkamu lahu waxaa loo xukminayaa bilwasl inuu mawsuule kayfa maa rawaa sida u wariyaba biqaalo ku wariya ow can ow biana fasawa haddii uusan waxuu arko waxa uu ku warinayo uusan markaa goobjoog u ahayna eh, maxaa laga dhigayaa muqadaca laga dhigaya naam wamaa xakaa waxa uu ka sheegay can axmed bni xambalna iyo wa qowli yacquubana calaa daa saasaa nuzila la dejiyey calaa daa saasoo kale nazili deji waay adig saa ku xambaar wey marka axmed qowlkiisa waxay can curwata can caa-ishata sa'altu nabiya sala allau alayh wasalam kida wa iyo can curwata ana caa-ishata sa'alat nabiy alla alayh wasalam isku mid ma sababtoo ah ana caaishata sa'alatni markaa tiraado waxaad moodaa meesha nabigu ku su-aalas inuu joogo curwana wakti dambe kabacdi oo dhashan waktigii rasuulka mama soo gaaray alayh salam hadduu cabdillaahi bnu zubayr ahay maxaan dhihi lahayn hadduu raay waa mawsuul soo maa laakiin hadduu dhihi lahaa can curwata ana caaishata qaalat sa'altu nabiya sal allau alayh wasalam maxaan dhahaynaa mutasil marba haddii khabarku anna oo qaalo oo noqdo ma garan ana caaishata qaalad soo khabarkii jumladaas ma dhicin xaad min xad wle marba khabarka anna hadduu qaalo ou noqdo khalaas itisaala ku samayso haddii ficil ou noqdo ana caaishata sa'lat nabiy sala allau alayh wasalam ama ana camaar mara binabiy sal allau alayh wasalam riwaayadii oo yacquub bn abi shayba oo kale hadalkiisii waa la fiirinaya waxaa ninkan markay dhacayan goobjoog mu ah sida saxaabada dhacdooyinka dadka ay samaynayaan maaragtay ayagu inta kasoo waramaa ninaas soo mara nabiga waxay waxaa weydi waxaas dhacay ma goobjoog ma meelkiisa ma ahay hadduu goobjoog yahay maxay qaadanaysaa xukm litisaal hadduuna goobjoog ahayna sida curwo iyo maxamed xanafiyana maxay qaadanaysaa xukma inqidaac marka hadee inqidaac hadduu meeshu ku jirna xadiidkii taabici weri muxuu noqona inqidaaciisu inqidaacyaalka waa kadua mursal oo noqona cilmiga dhan waa isku xirxiran yahay ogo baabka dhan mustalaxa waxa weeye meeloo iska soo wada qoorqooranaya marka waa inaa baabkiisa qofka aada ugu fiirsado cilmi aada u shariif waayo haddii oo kuu buxo isagana qofka u maanta ma arkaysa usan kaaraynin nacam haye wamaa xakaa can ibni axmed bin xambalin wuxuu ka sheegay iyo waqowlu yacquubna calaa daa nazili saa maanta ku xambaaro saa ku deji wa waxaa batay isticmaalu can fi zamaniy haafiida zamani waqtigan waxaa batow dhahay can in loo isticmaalo ijaazatan ay fii maa ruwiya ijaazatan wax ijaazo lagu wariyo wa huwa ma garatay ijaazadaas wixii lagu wariyana biwaslin maa xirid bou qaman ayuu astaahila oo xaqiiq ku yahay marka ibnu salaax marka uu hadalka isaga uu qoraayay canta in ijaazo loo isticmaalo way soo badbadanaysay istilaaxo laakiin aada uma maanta ma arkaysaa saldhiga laakiin markii dambe oo ciraaqi oo maanta ma arkaysa uu ka hadlaayo markaas waxa weeye isilaaxi waa saldhigtoo canta ijaazada in loo isticmaalo waana nooc min alwasliyaho hadhow kayfiyatu taxamul axaadiid oo maaragtay samaac min lafdi sheikh iyo cardi iyo munaawalo iyo ijaazadii anwaacdeeda iyo hadhow marka baabayaalka aan ka baxno insha allah eh, saddex boqol oo beyd iyo kabacdi ay noo imaan doonaan insha allahu tacaala isaguna waa baab aada iyo aada u muhiima ah oo ku tusinayo culummada cinaayada ay siiyeen xadiidka iyo sida looga fakeray iyo say ugu dadaaleen oo sida diinta islaamka ama sunnada nabiga aysan u dhumin sidii diimihii kale ay maanta ma arkaysaa nusuustooda ay u dhumeen aysan u dhumin waa mucjizo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uu ku arsuqay cilmul xadiidka waa mucjiza cajaa'ibna wa sida qur-aankaba uu mucjizo u yahay ilaahayna u xafiday cilmul xadiidkana sidoo ilaahay u xafiday waa mucjizo kale ilaa xadiidkaba waa la xafiday oo culummadaa oo maaragtay aada usoo jeeday ee alfaada nabiga alfaada kale xataa iyagoo sanadka arkina kala dhidhansanaya ay maaragtay kala kufaaya sida qofka sarif laha ama dahabka iyo waxyaalahaas kala sarif aysan maaragtay Eh, lacagta qaladka oo maaragtay eh, forjeriga iyo lacagta saxda iyo dahabka maqshuushka iyo dahabka saafka aysan isku qaldeynin ayaguna saasay axaadiis u kula hafayeeno macaa taqwadooda iyo dagaalkooda iyo xubbigooda ay jeclaayeen inay cilmigan ay difaacaan ayuu ilaahay waxuu siiyey xasaaso iyo dareen faa'iqa ah, ayuu ilaahay siiyey ilaa dad taqwadii ka badatay iyo dadaalka ay ahaayeen una soo jeeday inay axaadiida nabiga calayhi salaatu salaam ay xifidaan oon diinta aan lagu been abuurano zanaadiqada iyo waxa axaadiida dhaamaya ay maarata ay ka celiyaan dadkaasoo ahaa marka wuxuu yihi marka sheikhe nacam wakahura waxaa batay isticmaalu da zamani waktigaano kale in loo isticmaalo isticmaalo cal in loo isticmaalo fii da zamani ijaazatan ijaazada in loo isticmaalo wahuwa huwa asaguna biwasli lmaa xariir uun waxba allah kale haba ka yaraado sida samaaca iye ayuu qamano ayuu xaqiiqo ku yihi waa waslun baa lagu xambaaray halkaa marka waxaan ka gelina tacaarud اlwasli wاlirsaali aw اlrafci walwaqfi ma garata wasliga iyo irsaalka oo istacaarud rafciga iyo waqfiga oo istacaarud wasl waa maxay waa xadiidka uu sanadkiisa oo xariir min araawi ilaa maaragtay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo munqadic ousan ahayn mucdal ousan ahayn mursal ousan ahayn marka dhinaca xadiidkii waxaa lagu warinayaa laba raawi ayaa midna xadiidka isagoo mursalahoo warinaya midna isagoo mawsuulahoo warinaya ama hal raawiya marna xadiidkii irsaal ku warinaya marna muxuu ku warinayaa mawsuulu ku warinaya iyo rafci waqfigana xadiidkii raawi wuxuu ka dhigayaa inuu marfuuc yaho nabiga loo tiiriyo mid kale wuxuu ku wariyay inuu qowl oo saxaabi ooya ama qowl abubakar ama qowl cumar ama qowl abu hurayra ama abu qowl abi hurayra inuu ku wariyo markaasa istacaarudayo see marka loo kala rajaxayaa marka waa baab isaguna aada iyo aada muhiim ah baab maanta ma arkaysaa aada iyo aada iyo aada u muhiimo wey marka wuxuu yidhi waxkum biwasli hiqatin fi ladhari waqiila bal irsaalihi lilakhari wanasaba alwala lilnudaari ansaxahuhu waqada albukhaari biwasli laa nikaaxa ila biwali mac kowni man arsalahu kaljabali waqiila alakharu waqiila laxfaduu huma famaa irsaalu cadlin yaxfaduu يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو min waaxidin fi da wadaa kamaa xakow waa mawduuc marka isaguna muhiim ah wuxuu yihi waxkum waxaad u xukumtaa ood xukuntaa liwasli hiqaatin min hiqa hadduu xadiidkii mawsuul ka dhigo fil adhar sida daahirka oo raajixa oo maxaad ka rajaxaysaa nin kaloo hiqaha irsaalka wariy taasaa adhar wey saasuu maarata ibnu salaax kasoo xikaayo yaa laga rajaxayaa nin kale oo hiqaa riwaayadiisa uu irsaaliyey ninna hiqaana waa irsaaliyey ilaa hiqa iyo daciif muqaarano ma leh moogta daciifka isagaa dhulka yaala beri ayaa waxaa dhacday anagu jaamacadda islaamiya arday ka ah ayaa sheekh abulxasan nadawi ayaa noo yimid marka wuxuu ka hadlayay ahmiyadda mas uuliyad weli ma iloon aayaddaanu soo qaatay dadka muslimiinta ahlu saxaabadii ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi fasaadun kabiir macnaa diinta haddaanaan u qubin takun fitnatun fi lardi fasaadun kabiir dhibaataa dhacaysa marka wuxuu dhahay mustaqbalkii diinta dhowrkaas ninoo saxaabada muhaajiriinta ansaarta lagu xiro iyaguna way kasoo baxeen laakiin hadda annaga musawehena muxuu yahow dhah waa maaragtay abyaada irijin carabtu reer hebel maaragtay loomana yeerto hadday maqan yihiinna lama tego <laughs> maanaa qorooyin ay xaqiraan dhihi jireen reer hebel cidna uma yeerto hadday hadda maqan yihiin iska maqnaadaan citabaysa waa hebelaa meesha ka maqan labale marka muslimiintu waa saasuu yihi hadda maxaafisha dawliga marka hadday gaalada wax goosanayaan viitada wadan waxa weeye looma yeeranayo hadday hadda maqan yihiin wax tabaayo hadda dawladii islaamka meesha ka maqan male bal aan talada wax ka siino ma jirto marka mahmaahi urduhu noo sheega wuxuu yihi maxaa dhaanaa yihi qare midi ha ku dhaco ama midida ha ku dhacdee qara isagaa meesha ku gowrac bal qara midi ma iska celi karaa haddaad isaga dhulgarda ku kala jeexo ama hadduu intuu soo dhaco mididii uu ku dhaco markastada ayaa meesha yaala marka muslimiinta kule axdaata dhacaysa hadday hadda iyagu bilaabaan iyaga la ku jira waxa dagaalada hadda qaabta lahayn inuu isku diburideena bilaabayaan hadda intay maaragtay gargar gargardaraysaan iyaga hadhow caaqiba xun ay ka qaadeen haddii hadda ayaga lasoo weerana waxma iska celinaa markas markaas waaba la fiicnaa waa intaan asmatul qalbi aysan dhicin oo gaalada ay weli xataa ay hagax reebanayso macnaha waxaan ka waday haddii meesha fiqo wasligiisa iyo daciif irsaalkiisa hadduu yaalo muqaarana kama dhacdi markaas yaa legdan ninka daciifka dhinaciisa waa legdan yihiin laakiin waa markay meesha laba fiqo isku hor yimaadaan oo laba ninoo xoog la waayo moogtahay marka ma sahlano waa laba jabaloo maanta isdagaalamayso wa marka ma sahlano yaa la hormarina yaa kale meesha ku taala marka aqwaala ku jirto wuxuu waxkum waxaad xukuntaa liwasli hiqatin hiqo haddii oo wasliyo uxukum fi ladhari muqaabilo oo waa maxay irsaala hiqatin aakhar nin kale oo hiqaa oo kale hadduu isagu irsaaliyo muqaabilkiisa yaa uxukumaysaa ninkaa oo wasliya waa suu leeyahay wa qiila waxaa la yidhi bal yuxkamu waxaa loo xukumaya liirsaali midka mursalka ah ayaa maarata loo xukumaya wa haadaa lilakhari bada dadka u sugnaaday kuwa le wasligaa la xukuminaya maxay xujaystaan waxay leeyihiin lianna eh, ninka waasilka cindu maarata ziyaadatu hiqa wa oo waxaa waaye waxbou kordhiy inuu xadiidku waafilyaho eh, eh, fuqahadii usuuliyiintana waxay leeyiin qaacida la yidhaahdo ziyaadatu hiqati maqbuul ziyaadada hiqada maanta ma arkaysa waa maqbuul qaacidadaasay leeyihin qolada le irsaalka la hormarinaana maxay leeyihin waxay leeyihiin irsaalku waa nooc min jarx ma garan marka jarxiga iyo isaalkuna waa nooc min atacdiil jarxi iyo tacdiil hadday isweeraraanna gadaalo nooga imaan doontaa jarxigaa la labadaasaa markaa jig iyo jig istiri yaa kale labada qowl wansib wanasaba wuxuu u nisbeeyey ibnu salaax hadow yahay al awala ra'yiga hore waa maxay in wasliga iyo xiriirinta siqada la taageero linudaari dadka nudaarta wax eego waa ahlu lusuul walfuqahaa usuuliinta fuqaala iyagaas hadda jeeggarayo adilada iyo qaabka wax maanta ma arkaysaa loo daliishado iyo waxaa la xujaysanaya wax kale iyagaa ku shuqul meelo badan mustalaxa iyo usuul fiq waa iska soo galaan mawaadiic mustalaxa uu leeyahay ayaad arkaysaa usuuliyiinta ka hadlaya baab usuul oo kale masaa-il badan oo usuuliyiintu ay leeyihiinna maxaa looga hadlaa mustalaxa looga hadlaa ilaa tadaakhul culuumaa jirta nacam laakiin markay fanka ay noqoto oo fankaas wixii ku saabsan xadiidka ma garata oo saxadiisa iyo wixii ku saabsan yaa lagu hormarinaa nimanka xadiidka saxadiisa yaqaan hadhow istidlaalka iyo nadar wixii u baahan iyo tawfiiqu nusuus iyo wixii kale iyo baabkaas nadarka yaa lagu hormarinaa usuuliyiintaa lagu hormarina ma garata usuuliyiintaa lagu hormarina wuxuu yidhi wanasaba alawala wuxuu u nisbeeyey ibnu salaax linudaari dadka wax eega oo caqliga badanoo waa usuuliyiinta iyo fuqahada wey ansaxaxuu inay saxiix yeelaan oo arrintaas saxiix yeelaan oo waxay deliishadeen bukhaariyo waqada albukhaariyu bukhaarina wuxuu xukmiyey biwasli laa binikaaxa nikaax inuusan ansaxaynin ilaa biweli weli in loowax maahan maca kowni man qof maanta ma arkaysa ahaashoodoo arsalahu diloo mursalnimo ku wariyey kaljabali bur oo kale lamid mid yaho rag waaweyn oo maanta ma arkaysaa khatara ay maanta ma arkaysaa ay yihiin waa maxay mas'aladan waxaa la yidhi xadiidkii nin hiqaha irsaaliyey nin kaloo hiqaana waa wasliyey usuuliyiintii iyo fuqahadii waxay yidhaahdeen annagu wasligaan hormarina annagoon qaraa-in kale iyo waxyaalo kale firfirin muxadisiintii qaarkood waxayna irshaalkan hormarinayn oo khadiib dad badan oo ka sheegay waayahay usuuliyinoo maxaa deliishateenaa waxaan deliishanay xadiidka waxaa jira laa nikaax ilaa biweliyin xadiidkaas oo ahluxadiidka ay xujaysaan inaan gabadha weli-aan la eli karin reer nimankan la yidhaahdo ahlura'yiga ama ciraaqiyiinta ama madhabka abuxaniifa iyo wixii la qabo ee dhahay gabadha weli uma baahnay ninkii rabaa nikaaxo karda is nikaaxo kartee xadiidkan markii loo soo deliishanaa nikaax ilaa biweli waxaydna xadiidkan saxiix maaha waayahay maxaad ku diideen xadiidkan waxay dhaheen xadiidkan dariiq mursalaha lagu wariyey jumhuurti waa ka jawaabeenoo waxay dhahdeen mursalna waa lagu wariyey mawsuulna waa lagu wariyey marka dariiqa mawsuulkaahana raajix maxaana u daliidheen bukhaari oo imaam haadi sanca sancadaa ninka looga dambeeyo ah xadiidkan wuxuu rajaxay laa nikaax ilaa biweliyin inuu mawsuul yahay ayuu rajaxay ayaga marka waxay qabaan bukhaari inuu xadiidkan u rajaxay kown tacaarudulwasl iyo maaragtay walirsaal oo iskhilaafo qaacidada ziyaadatu fiqa maqbuula inuu u rajaxay taas xujaysanaya laakiin taas culimmadii waa ku diid waxaa la yidhi culimmada xadiidka iyo fuqahada meeshan waa isku khilaafsan yihin ziyaadatu hiqa maqbuula wax soco kara ma aha maani sababto waxay ka hor imaanaysaa qaacidada ah xadiidka saxiixa in loo shardiyo cadamu shuduud waayo shaadu intaad maxageed ka timaadaa wuxuu ka yimaadaa mukhaalafatu hiqa liman huwa awthaqu min idan waxaa la yidhi qoladaasaa la rajaxa ama irsaal ama waqfiga qaacido mudarida muxadisiinta agtooda oo shardinaya eh, maaragtay shuduudka inuu xadiidka saxa ka nabad galo agtooda ma aha agtooda waa maxay hadba meeshaa la jooga qaraa-intay fiirinay qaraa-intu haddii ay rajaxdo inuu xadiidku mawsuul yahaana way waslinayan hadday qaraa-inta ay rajaxdo inuu xadiidkan oo munqadica mursal ou yahana kaasay rajaxayan bukhaari waxaa leey xadiidka laa nikaaxa ilaa biwaliyin ma uusan u rajixin liannahu tacaarada alwaslu walirsaal farajaxa maaragtay alwasla ma aha qaraa-in kaloo u sameeyey waa maxay xadiidkan horta waxaa laga wariyey abi isxaaq asabiici ayaa wuxuu ka wariyey oo raawi weyn ah can abi burda markuu mawsuul yahay can abi muusa alashcariy ana rasuul lah sal la waslam qaal laa nikaaxa waxaa ka wariyey wiilkiisii yunis ibnu isxaaq iyo labadiisa wiil oo abu isxaaq awowe u yahay oo waa maxay waa ciise bnu yunis iyo israa ibnu yunis iyo culummo kaloo fara badan oo ka mid yahay maanta ma arkaysa ayaa ka mid a waxaa ka mid a eh, zuhayr ibnu macaawiya maaragtay eh, ahe raggaasoo badan ayaa maanta ma arkaysa ka mid a eh, waxaa kamida abu cawaana alwadaax alyashkuri waxaa ka mid a shariik annakaci ilaa toban qof oo dhahay xaafid way ka warisay oo mawsuul uga warisay weliba waxaa kamid ah tobankaas ahlu beytkii ninka ahlu beytkiisana iyaga axaadiis cidda kale ka aqoo weliba waxaad kusii dartaa israa-iil bin yoonis bin abi isxaaq waxaa la dhahay axaadiidta awoowihiis kalfaatixati uxafsani cid ka taqaanba lama arko mutakhasiso ku yihi midda kale kuwaan taxdiid iyo samaacay u wareen majaalis kala duwan laakiin sufyaan thawri iyo shucba hal majlis oo cardiho su-aal la weydiiyey ayay kaga maqnay sidii tirmid oo wariyay qaala xadatanaa maxamed ibnu khaylaan xadatanaa abu da uud adayaalisi waa ardada shucba xadatanaa shucba qaala samictu sufyaan athawri yas'alu abaa isxaaq asamicta abaa burdata yaquul qaala rasuul lahi sal alla alayh wasalam laa nikaaxa ila buna qaala nacam marka waxaa dhici kartaa markaa inuu iska wehsana oo abu muusa alashcari ma sii marin abu burdana waa ina abi muusa alashcari nabiga ma soo gaarin waa taabici marka dhinacaas shucbo iyo sufyaan hal majlisayna ku qaateen oo calaa siiqati alcardi wa su-aal ah isagoo xadiidkii sanadkiisa tixaayo oo majlis fadhiya ma ah nimankaa kale laakiin majaalis kala duwan ayay uga qaateen waana dadkii ahlu beytkiisa ahaayo oo aada xadiidkiisa u yaqaano nacam waxyaalaha qaraa-inta ayuu ku rajaxay waana ka badan yihiin kuwan imaam shaafici wuxuu dhahay alcadad اlkahiiru wlaa bilxifdi min alwaaxid ayagaa maanta ma arkaysa kaga owleyso xaafid marku fatabayana ana tarjiixa albukhaariyi liwasli hada alxadiidi calaa irsaalihi lam yakun limujaradi ana alwaasila macu zaatu cilmi laysat maca almursali ma aha bal bima yadharu min qaraa tarjiix qraa-inta tarjiixu noqon wayaziidu calaa dalika duhuuran taqdiimahu alirsaala في mawaadicin aakhar meelo kaleo waxaa jira axaadiis laisku waafaqay ma mursala mase mawquuf oo maanta irsaalkii oorajay idan markasta mursalkaa horeeya ama mawsuulka horeeya qaacida maa haddii wax tarjiixa uusan kala imaanin waxawaya markaas itisaalka la hormar laakiin meesha maadaama hadday qaraa-in tarjiixa i jirto midkii raajixa loo imaano marka haddaysan wax tarjiixa marka aysan imaanin waxaa weye mawsuulka loodhan wax kale xoojiya haddaysan imaanin kana irsaalkana waxaa leeyahi waa riwaayad gooniya kana waa ziyaadatu hiqa waa wax qaraa-inta rajaxaysa lakin haddii qaraa-in rajaxaysa ay timaado midkii markaa raajixa ayaa la qaadanaya marka hmm, marka qaacidas qaacido wey waxkum waxaad xukmisaa liwasli hiqatin hiqo wixii ou xariiriyo inay mawsuul yihiin fi ladhaari oo yaa ka rajaxaysaa calaa ma irsaali mursilin hiqati mid irsaalinayo oo hiqa irsaalkiisa waqiila waxaa la yidhi bal biirsaalihi ay maaratay eh, bal bal biirsaalihi ama irsaalhuna nusqo dhigaysa waa jirta yani bal rajax biirsaalihi yani irsaalkiisa rajax lilar ay wahadaa lilar usugnaa sugnaato wa alawala wuxuu u nisbeeyey oo waa maxay in wasla rajo xililmudaari dadka usuulfiqhiga iyo fuqahada an inay saxiixeen ayuu u nisbeeyey nacam waa bedel oo wanasab alawal limudaari an ka bedel inay sax yeeleen ama tafsiiriyo kale waqad waqada lbukhaari bukhaari iyagu waxay deliishanayaan marka bukhaari taxiixiisa waqada lbukhaariy taasna waxaa kutumisay le imaamu suncana taageera laakiin waa laisku haystaa waqada albukhaariy wuxuu maaragtay uu xugmiyey biwasli laa nikaax ilaa biwelin xadiidkaas maca kowni man arsalahu dadka dirana kaljabel iyona shucbo iyo sufyaan meelay joogaan oon la mari karin xadiidku waa umaraa lmu'miniina fi lxadiid wey amiiraa almu'miniina fi lxadiid fii waqtihim wa nin walba waktigu amiir ka nacam marka waktigaas iyaga ah kabacdi yaxya bn saciid alqadan iyo cabdiraxmaan mahadi kabacdina de bukhaari iyo abu xaatim iyo maaragtay iyo muslim iyo maaragtay iyo abu zurca araazi maalin walba imaam axmed iyo dadkaasa maalin walba qabsanayo jegada ninka nima qolo walba de rag la hormariy leeyi waqti walbaba nacam waqiila waxaa la yihi alakharu ee yurajaxu alakharu kan badanaa la rajaxaya waqiila alaxfadu kan xifdig badan baa la laakiin xaafidku wuxuu leeyahay sida uu culimmada ahluxadiidka uu kasoo wariyey oo culimmadaasna maanta ma arkaysa waxaa ka mid a ninka la yiraahdo maanta ma arkaysaa maaragtay alcalaa-i mudaqiqilciid iyo sida oo maanta ma arkaysa uu kasoo wariyey waxaa weeye in qolo uun layska hormariyo ma garatay wax soconay ma mdaqil xr man xakama can ahlixadiis man xaka can ahlixadiis qofkii ka sheekay ow akharahum annahu idaa tacaarada riwaayatu mursalin wa musnadin hadday istacaarudaan ow raaficin wawaaqifin ow naaqisin mid naaqisa ow zaa'idin ana alxukma lizaa'id inuu iska leeyahay falam yusib fii hada arrintaa kuma fii hada alilaaqi kuma uusan asiibin marka ibnu daqilcid wuxuu leeyahay qofkii ahluxadiidka u nisbeeya in uun mar kastaba ziyaadada maanta ma arkaysa la taageerayo ma asiibin iطlaaqa kuma asiibin fa ina dalika laysa qaanuuna mudaridan maaha wa bimuraajacati axkaamihi اljus-iya yucrafu sawaabu maa naqul haddaad si fiican u raajiciso warkaan leen inuu sabab yahay marka qaraa-inta unbaa la fiirinaya sidaasoo kale calaa uu yihi wakalaamu aimati lmutaqadimiina fi hada alfan ka cabdiraxmaan bni mahdi wayaxya bni saciidin alqaطaan وأحمد بن حنبل والبخاaري وأمثاalهم يqتضي wuxuu keenayaa أنهم laa يحكموuna في hadi المسألة بxكم كuلي xكم كuلiya ma siinayaan bal cملهم في ذلika dاaئر مع الترجيح wx wax lagu rajaxaayo بالنسبة إلى ma إlىa ma يqوى عindه أحadihi wixii agtiisa ka xoog badan في kuli xadيiثi xadيiث xadiiثna marka gooniisa loo اعtibaaraho qrاa-intaasaa la fiirinaya laakiin haddii marka qaraa-in kala raxjada aysan arkin waxa weeye markaas sida qaacidada caamka loo deenaha in wasliga iyo ziyaada la horumarinayo haddii wax oo qarinadaas daciifiya haddeen la helayno qaraa-inka kale oo rajax haddaan la helayn waqiila alaxfadu yaa la yiri waqiila alakharu ayaa la qaadanaya la rajaxaya waqiila alaxfadu haddii aan marka dhahno axfadkaa la rajaxaya labadnaa iskhilaafay ma garat nin waa wasliyey ninna waa irsaaliyey kii wax wasliyey ayaan xoog sino dhahna ninkaasa axfad ah ee ninkii kale xadiidkana looga soo raajix noqdo axaadiidkii kale maxay noqonaysaa marka iyo cadaaladiisii ma dhaawacaysaa maya waqiila alaxfadu uma yacni ida ictabarna alaxfad ninka axfadka oo maanta oo oo oo macnaha xariiriyey haddii aan rajaxno famaa irsaalu cadlin nin caadila xadiidkii ou irsaaliyey caadilkaasoo yaxfadu xafidaya oo min ahli xifd ee xifdinayo xifdinaayo yaqdaxuu maanta ma arkaysaa ma ceebeynaayo haa haa sax haddii aan mur irsaalka taageerno wey oon dhahno qofka axfadka oo qofka diray famaa irsaalu cadmin caadil oo yaxfadu xifdi uu xifdigiisu badan yahay yaqdaxu ma ceebaynayo fii ahliyati lwaasili ninka xariiriyay ahliyadiisa inuu cadaaladiisa iyo xifdigiisa ow musnadihi ama xadiidku isnaadiyey oo kale calal asaxi sida asaxa yacni maalan laba ninaa fooda isku qaaday laba laba xaafid mid xadiidka waa irsaaliyey midna waa wasiyey waxaan xoojinay kii xadiidka irsaaliyey qaraa-in iyo waxaan ku xoojinaba ma garata kii kaloo laga xoog badnaaday fii haadihi lmas'ala cadaaladdiisa ma dhaawacaysa ama axaadiitow kale wax ma u geysanaysaa maya le masalada unbaa la isu qabsaday maahane wixii sii kale waa u saalim a layiri lama raba maadaama masaladan looga adkaaday fii kulli maskala khada uu ku yahay maahanaa lah sababto tanba waa un tarjiixaad iyo qaraa-in maahane in laga raayo xataa xaqiiqatan lama hubo soomaa boqol kii boqol lama hubo ee waa ijtihaadaa lagu gaaro marka ninka cadaaladiisii kale ma dhaawacayso wey walow xadiidkan ha looga raajix noqdo laakin ma dhaawacayso ee nin aan wahmi lagu soo saarin un xadiid looga raajix bal male maalik oo la yihaahdo ahlul itqaan a ah, mararka qaarkood riwaayadiisa maaragta laga helaya oo laleeyahay ma garata ama nin magaciisa waxoogaa ama xadiidka ala leeyahay maaragtay sida maal u wariye maahna waa sida kale waman huwa maalik fi lxadiid soo ma waa ra-su lmutqiniina markuuba ibnu xajar waxa u tarjumaya ra-su lmutahabitiin walmutqiniin w soo maha wamaca daalika qof wahmi laga yeela marka haddii marka saa la yeelaya qof walbo qaar lagu daacin axaadiidta kale hala tuuro ee wa xadiidkooda la qaadan maba jira haddii marka alaxfadu markaan dhahanay haddii aan saa ku soconno uma macnaa calaa anna alaxfada huwa almursal haddii aan dhihaahno famaa irsaalu xaafidi cadlinin irsaal cadaaladiisa yaxfadu xadiiskii xifdiyey oon ka hormarna nidkii waasilka oo xarriyey yaqdaxu kuwii ceebaynay ma ahan fii ahliyati lwaasili waasilka ahliyadiisa iyo cadaaladiisa iyo dabdigiisa ow musnadii ama xadiidkoo musnad ku wariyey oon xadiidkan ahayn oo axaadiis badanoo isnaad ku wariyay oo mawsuul ah ilaa musnad waxaana waa marfuuc iyo mutasil isla xiga maaha mog marka halkan o musnadi waxuu ka wada axaadiidii kale oo wasliyo ka wada ilaa waxaa la firiyaa qariinada ayaa la firiyaa soo maaha calal asaxi sida asaxaa hayo wara-o waxayna ra hadda waxaan kasoo baxnay tacaarud lwasli esh walirsaal hadda wuxuu gelayaa tacaarud lwaqfi warafci xadiida iqaadii qaar waxay leeyiin xadiidka waa min qowli abi hureyra ama min qowl ibni cumar soo maha qaarna maxay leeyihiin xadiidkan maaragtay waa waxaa ka mid a ah, xadiidka markii ina ummatii uguran min xajar min ahaari lwudu faman istaaca minkum an yudiila guratahu wa taxjiilan falyafcal culimmada in badanoo ibnu taymiya ibn lqayim iyo xaafid ibn xajar culimo badan waxay leeyihiin hadalkan maxaa le abu hurayra sababta ah waxaydhan dadkii abu hureyre ka wariyey nucaym ulmujmir maahana cid kaloo abu hureyre ka warisa ma arintaas nucaym mujmir baa bis ka wariyey xadiid kale oo abu hurayre cidaan ahayn oo saxaabi kaloo la warisa lama arko marka culamada qaar waxay yidhahdaan waxaa raajixa xadiidkaas inuu yahay waqfi inuu yahay oo abu hureyre uu maarata ku joogo waa inta dambe faman istaaca minka idula quratahu taxjiilahu falyafcal intaas dambe ayay culmada ya ha mudraj ad mudr macnaa waxa labada mawquuf waay manaa idraajnimadiis waa maxay abu hureyra ku daray wa hmm. magacyaalku mar soo gelayaan maogta ilaa mudraj adaba saxaabi ku daray muxuu noqonaya waa hadal saxaabi soo maha waa mawquuf mawquuf waa soo gelayaa weligaa malayn shay hadda hadda waxyaalahan hadda aan hadda ka hadlayno irsaalka iyo waqfi iyo kala tarjiixinkiisa iyo wasliga hadhow cilalku kugu imaana cilalka laftiisa waxa lagu ogaado waa sound cilal axaadiis waa baab count iyo shuduudka laftiis waa baab count waxa dhan waa soo gelgelaha magacyaalkan baa kala dulmaan meel iska soo gela marka inaa fadin aada ku noqotido hadduu hadhow faniga uu kuu baxo waxaasoo dhan waa baacsanaysaa markaasaad caafimaad ka qaadaysaa culimada hadaladooda iyo markii aad maarata ay ku baxaan caamilka qoba shay walba sida naxwada caamil u leedahay ayuu musalaxan caamil u leeyahay caamilkiis hadduu kuu baxo waxaa laga yaabaa hamiinka o aad kusoo jeedid axlaa shay haye marka hadda waqfigii was rafcigii iyo waqfigu iscaarido iyou kaaga hadlaya war oo waxay arkeen ana al asaxa sida asaxa waa siduu markii hore ku tegey alxukmu lirafci inuu yahay walow min waaxidinba allaha ka dhigi waa qowlkii oo markii horeba waxkum liwasli hiqatin fi ladhari haddana asaxuu ka cabiray soo maa laakiin ma hadalkaa ma loo salimaya may aqwaashii kalea ku jirta iyo waa maxay baabkan oo dhan ba wuxuu ukhuduucaa lilqaraa-in sababta waxaa weeye usuuliyiinta iyagu waxay leeyiin ziyaadatu hiqati maqbuula saasay leeyiin soo ma laakiin muxadisiinta maa cindahum agtooda waxaa weye cadamu shuduud wa cadamu lcilati alqaadix soo sheegay haddii uu shaad ou noqdo ziyaadadii ama cilo ay kusoo baxdo meeshii maxaa saxadeedii waa ka tegahay marka eh, waa tii hore la socdaa laakiin sida raajix waxaana sida culimmada uu xaafid xajar kasoo sheegay oo waa maxamed abdilciidi alxaafid alcalaa-i nin kaloo isaguna nin oo isaguna aada u khatar oo maaragtay eh, maxaasil isilaax isaguna salaax isaguna tacqibaad ku leeyahay waa nin aad iyo aada u aqoon badan wa raggaas khatarta imdaqilcada nin baxaro loo geli kara maaha ra'yigiisa dhanbadana waa sawaaba waa nin aada u nadarkiisa fiqiga iyo usuulka iyo maaragtay istinbaadkaba nin aada iyo aada qawi ku ah war oo waxay arkeen an al asaxa sida asaxa ahi inay tahay alxukmu lirafci rafciga in wax loo xukumo walow min waaxidinba allah ka dhigay fiidaa midkan oo maanta ma arkaysa rafciga iyo wasliga iyo wadaa iyo midkaas kaloo itisaalka iyo maanta ma arkaysaa irsaalka kamaa xakow say sheegeen marka wasliga iyo irsaalka la isku khilaafayo ama rafciga iyo waqfiga la isku khilaafayo ama laba nin baa iskhilaafi karta ama dhowr nin ama ninaa marna xadiidkii muxuu ku wari karaa wasli marna muxuu ku wari karaa waqfiga ku warin karaa eh, eh, eh, waqfi ama rafci ama waqfiga ku warin karaa marna muxuu ku karaa irsaal iyo itisaal marka waxaa weeye khilaafka hadduu ka yimaado nin keliya xagga wasliga iyo xagga irsaalka ama xagga waqfiga iyo xagga rafciga soo maa waxay lamid tahay iyagoo niman badan ay ka yimaadeen xaggii wasliga ee itisaalka iyo xaggii irsaalka iyo xaggii waqfiga iyo xaggii rafciga ma jeedin fiidaha wuxuu uga jeedaa midkan oo waqfiga iyo rafciga wadaana muxuu uga jeedaa tii wasligii iyo irsaalkiibuu uga jeedaa marka bahalka wuxuu ah, xaafid wuxuu ciyaarayaa alaab aada u waaweyn marka marka waxaa loo baahanya in aada dakaa loo yeesho oo maarata loo fahmo u baahanya insha allah shuraax hadaa waa shaqaysan doontaan insha allah hmm. haye oo waxay arkeen ana alasaxa sida asaxa alxukmu lirafci in loo xukmiyo ma garat oo yaa laga rajaxayaa waqfigaa laga rajaxaya nacam laakiin maxaana arrintaas tacliiqu horaa ku jiro qaacida musalama cinda ahlixadiid kama ahno walow haba ahaadee min waaxidin waxa iskhilaafa oo rafciga iyo wa iyo iyo wasl waqfiga isku khilaafa mid ha ahaadee ma garat fiidaan midkan baabkan oo rafciga waqfiga iyo wadaa kii hore oo waa maxay itisaalkii maaragta kamaa xakuusiday xikaayo hay marka mas dul marnaa mas xaraka masoo marina halkaan baa hay marma ku dhufana hay waxkum waxaad uu ku xugmisaa liwasli hiqatin hiqa waslintiisa fil adhari adigoo ka rajaxaya nin kaloo hiqa irsaalintiisa waqiila waxaa la yidhi bal irsaal ay bal xukm liirsaalihi irsaalkiisa xukum ama bal irsaalu huwa raajix haddii aad rafciso nuskhada qaarkooda lilakari waa khabar mutadi maxduufo wahaadaa lilakari dheh usoo usoo qadar wanasabu u nisbay ibnu salaax alawala ra'yiga hore lilnadaari oo waa maxay in wasliga la rajaxo dadka nadaarta usuuliyiinta iyo fuqahada ansaxuxuu inay saxeer u nisbeeyey waqada albukhaariyu bukhaari wuxuu xukmi macnaa waxay deliishanayaan biwasl laa nikaax ilaa biweliyina deliishanaya maca kowni man arsalahu iyadoo dhinaca irsaaliyey kal jabal ulmadu waa shucbo iyo sufyaan laakiin muxuu ka rajaxay dhinacii kale oo xadiidka wasliyey ayaga marka maxay u qaateen bukhaari inuu biziyaata hiqa keliya uu maaragtay uu u rajaxay maya qaraa-in kale u rajaxay sida haddaba aan sheegnay oo waa maxay nimankan wasliga ku wariyey taxdiiday uga maqlin iyo majaalis fara badan waa nimankii maanta ma arkaysa ahlubeytka ahaa laakiin sufyaan iyo calaa siiqata cadli su-aal la weydiiyo qofka soo gaabsaday oo leeyahay ma ka maqashay maaragtay yani eh, abu burda oo dhahaya qaar rasuullah sal allau alayh wasalam laa nikaaxi ila biweli marka waa hal cardiyo hal mar ah marka qaraa-inoo u rajaxay maahane ma rajaxin isagoo qaacidada ku soconayo ma garatay ziyaada iqa maqbuul uma ma rajaxin waqiila alakharu ay maarata yuqbalu lakharu ama yurajaxu lakharu kuwa badan waqiila alf axfadu haddaan dhahno axfadkaa la rajaxaya oo axfadkiina inuu xadiidkii irsaaliyan ay noqdaan yacni uma markaas kabacdi calaa ictibaari ana alaxfada huwa almursil inuu yahay famaa irsaalu cadmin cadaalo oo irsaali yaxfado oo xaafida macnaa xifdigiisa uu ka badan yahay ninka waasilka yaqdaxu ma ceebeynaa fii ahliyati lwaasili ninka xadiidka xaririye oo mawsuulmo kooda sanadka xaririye oo musnadihi inuu ahl u yahay macnaa inuu wax wariyo iyo cadaaladiisa oo musnadihi ow musnadihi ama maanta ma arkaysa musnadkiisa xadiidkiisa oo mawsuul oo kada cal wara-oo waxayna arkeen ana alasaxa sida asaxa alxukmu lirafci inuu yahay walow min waaxidin midba ha ka ahaadee fii daa marka meeshan alxukmu lirafci waxaa u qadaran yacni cala alwaqfi in laga rajo taas laakiin waxaan iri qaacidadii hore u fuduuco qaraa-inta walow min waaxidin ba allaha ka dhigay fii daawada wax uga jeeda waxa iskhilaafada qof keliya ha noqdo qofa wuxuu isku khilaafay xadiidkii marna waxaa laga wariyey isagoo marfuuca marna waxaa laga wariyey isagoo mawquufa mar isagoo mursalaha laga wariyey marna waxaa laga wariyey xadiidka isagoo mutasila kamaa xakoosay sheegeen wallahu aclam sal allahu calaa maxamed ali wax su-aal ha hayso hay ah, saabka marka eh, labada fiqo midna uu rafciyo midna uu irsaaliyo may rafciga waxaa did u ah midna irsaal midna wasliya ha ah. yani haddii qaraa-inu keento oo qaraainta qaraa-intaas loo kala rajaxaya qaraintaas loo kala rajaxaya lakin haddaan wax qaraa-inu jirinin waxa iskale wasligaa iskale haddii wax qaraa ka qaada aysan jirin wasligaa iskale meeshay rajaxda qaraa saas marka marka hadalkiis waxaa lagu xambaaraa waa caamka markuu ibnu salaax haddii wax qaraa-inka rajaxda aysan jirin mhm. laakiin hadday qarin dhinac rajaxdo qarinada la raacayo ama waxaa dhici karta qarinadau inay keento xadiidkan eh, nina inuu irsaal labaduba inay sax yihiin eh, haddii labadiiba ay marka ay sax noq ninkaan irsaal oo ninkan oo muusul ku wariyey ay sax ay noqoto dee kan irsaalkaan qaadanaya na isxoojinayo marka laba xadiido isxoojiya noqonayo sida aan kusoo marray xadiidka dhinacna mursal uga yimid dhinacna mutasil musnada uga yimid haddii uu noo yimaado oo labadooda isan isictiraadin oo labadooda inay taab yihiin ay sugato waa sidiisa xoojinayo naam eh, yurajax اlakar oo soo ah. dad macnaha waxa weeye ragga ruwaadaa la fiirinaya eh. waa wada xufaad oo wada fiqaada labaa meel usu raacday saddexdana meel aarkaas axfadna waxaa weeye masalan maalik iyo rag kale oo wada jibaalla ah iyo xoogaa ka badana israacay marka axfadkaa la fiirina ragga waa wada qiil ise raajixa haddii qaraa-in ka hiiliso aysan imaanin waxa weeye wasliga raajix ziyaad fiqada wax caarido oo ile ziyaad fiqa haddaysan waa noo imaan doontaa haddana ziyaada fiqa oo marka xadiidka matniga ku jiro haddaysan caaridaynin asalka xadiidka isa ka hor imaaneynin idan laakiin markay caaridayso markaas tarjiix imaanaya hadda marka haddii oo wasliga wax ka hor imaanaya aan la arkin oo ka rajaxsan isagaa asala saas camal marka sheekh ibnu salax asalkaa lagu xambaaraya tanna tarjiixana waxaa lagu xambaarayaa markii wax oo qaraa-inaho ka bedela markii ay ismi ay shahan cagana ah, iska iskaga sii ceshada marka ya ha tagaxa saa